noloshoodu ka dhex tumee wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhowaada mar kale iyo barnaamijkeena kulanka keenan u doona soomaali sudanes hosbitaal daryeel daweyn iyo dhakhaatiirtii khibradda lahayd ee dibadda loo aadi jiray bartilmaameedka soomaali sudanes waa badqabka bulshadeenna barnaamijkan saaxiib yaal waxaan idinkugu soo gudbinaa dhacdooyinka dunida ka taagan ee maalintaas warbaahinta caalamku ay hadal hayaan maanta qodobadaad ku maqli doontaan waxaa ka mid noqon doona dalka bakistan oo koronto la-aana dowladda war ayay kasoo saartay waxaan sidoo kale dahaynaa madaxweynaha zambiya wuxuu cabasho ka yahay lamaanayaasha taleefanada iska baara markuu midba midka kale uu ka shakiyo laakiin go-aan ayuu soo saari doonaa waxaan sidoo kale dahaynaa ra-iisul wasaaraha jabaan oo isna sidoo kale sheegay dowladdiisu inay go-aan kasoo saari doonto sharciga ku saabsan ama sharciga xadidaya dhalmada caruurta xubnaha joogtadeenoo ayaa sidoo kale barnaamijkana qaybka ah iyo kaalinta suugaanta ee kusoo dhawaada mar kale iyo kulanka keenan ah, aayo anna taama ilaawo jacaylood toogan maayo oon hilaa cabbi'in maayo mayra weerar ma daayo illihi aamusi maayo erigogeesi ma diido madaayo adna taaha madaayo anna taama ilaawo tacaylood hogan maayo oon hilaacabbi'in maayo ayra weerar madaayo nilihi aamusimaayo ergogeesi madiido ilaahtiisu maoosho carablaysa maoodku subax dayr ma qarkoomo dundayskum waayo ilaahtiisu maoosho carablayska maoodku subax dayr ma qarsoomo dundayskum waayo istu turaaye iilka laysma gargaaro aborayskama baaje nabsihayga amaahan axdigiina ah dhex yiiliyo aydoobin aqoontii ifkalaysu turaaye iilkalaysma gargaaro aboor layskama baaje nabsihayga amaahan axdigiina dhex iiliyo hayloobinaqoonti hayloobinaqoonti toosan iyo ooda hagaagsan qaylinkii atabaade madigii afar deeqa diinantii laylwaadsan ee aslubi u dheertay sidaanu buu eeganayaae asagay usha toosan iyo ooda hagaagsan hayinkii atabaade madigii afar deeqa diinantii layluaadsan ee aslubi u dheertay sidaanu asayso u eeganayaae haddana min idhaahdo wa aqoonta haweene ruuxagiiga dambeeyo arunta ay ka cawayso haddana min idhaahdo wa aqoonta haweene ruuxagiiga dambeeyo arunta ay ka cawayso maadmaada anan midisa jacaylka anigu sow dhaxli maayo nafsihayga amaahan axdigiina dhexiliyo haydhoobin aqoonte uurku taalada maada aramidiisa jacaylka anigu soo sow dhaxlimaayo nafsihayga amaahan axdigiina dhexiliyo ayloobinaqoonti ayloobinaqoonti sida ogta hilaaca ilaskeeda cadceedda ammaantaada libaaxa malawaanad ogayne ayaa nuurkii wadna wadnahayga agtiisa sida aayad ku taala miyaa u tusaaye sida oogta hilaaca iladkeeda cadceedda ammantaada libaaxa malaanad ogayne ayaan warki yamaanka wadnahayga agtiisa sida aayad ku taala muumiyaa tusaaye haddii aanu ibliisku e iga kaambinaynin inadii tudhi waydo eegimaiya kole haddii aanu ibliisku iga tacanbinaynin inaadii tudhi waydo iyagimaiya koley arrinkuma hambayne araartii ha ku deeqdo sinaha adkaysan

Buktaj ku Picasso. Ishi Buktaj ku war maxaa u dambeeyey matabaysay tabaysay walaal yes bal maxay mucjisaad duni ay maldahdaa ma jeclayd helidooda nacam halka ay marayaan ciyaaraad ku mashquusho muhadkood ma jeclayd mhm. fikirkaagu mubaax madaraadka inaad markastaaba ka sheegto mahuraan ma u ahay haa heeso mudnidood ma jeclayd nacam oo walaal ma yamaadana qod maya waanan dhahaynoo maslaxadii danteeda oo mid aanan ka maqnayn baad mudan oo itustee meesheen ka helaa minankaaga dhexdiisa alla maxaad been malmashoo malmashoo tirisoo masaakiinta lugoysay macalasaf anigaa milyuumaadka kun jeer iska xaal marinaya beenayaad malmashaa ee miyaadan lahayn reediyo maqal fiican mid baan maalin dhoweed gatabaa milkigayga ahaa okay okay okay okay haddaba haddaba idaacaadku milyuun malyuumaadda noqdee kulmiyo murti fiican mawjadii ma dhaqaaqdo waana maax ma'wiyo marna kaa guri doodin hamoogaan kulmiyaad muraadkaa ka heshaay waxaan maaminaye maskaxdeedu jecleed mar haddaan ka helaayo inaan meel kala geeyo muujadiisa aan wareejiyo waa iga meed cunidiisa kulmiye news network k n n kulmiyaad u taqaan waxaan ku noolo barnaamijka kulanka keenana dhegeysanaysaan saaxiibayaal qeybaha hore ayaan maraynaa idaacadda kulmiye magaalada muqdishona waa nagala socotaan hirka f m sideed sideetanka megatis waxaa sidoo kale naga dhegeysanaysaan baraha bulshada aanu ku leenahay iyo boggana radio kulmeed dotcom idaacadaha wadani xogmaal iyo kale f m-na waad naga dhegeysanaysaan waxaanu eegeynaa markana maanta magaalada muqdisho waxaa ka furmay shirka culamada soomaaliyeed oo culamawdiin soomaaliyeed oo gudaha dalka iyo dibaddaba kamid ah ay ka qeybgalayaan madax ka tirsan dowladda soomaaliya sida madaxweynaha soomaaliya ayaana ka qeybgalay shirkan furitaankiisa waxaa lagu soo beegay maanta oo kale kun iyo sagaal shan iyo waxaa la xasuusanayaa in magaalada muqdisho lagu toogtay culamaudiin soomaaliyeed oo xilligaas ka hor xeerkii qoyska ee dowladda militarigu ay xilligaas soo saartay ujeedka ugu weyn qaban qabanqaabanaya shirkan waxay ku sheegeen inuu qeyb ka yahay in la doonayo in la sameeyo hay-ad ama dalad ay ku midaysan yihiin culamada adduunka soomaaliyeed sidoo kale waxyaabaha looga hadli doono waxaa kamid ah fikirka xagjirnimada sida al-shabaab oo kale waa kuwan qaar kamid a ah culamada oo warbaahinta la hadlay kahor furitaanka shirka waa shir culummada soomaaliyeed loo qabanayo waa shir maslaxadda guud oo caamka looga hadlayo waa shir la doonayo waddankan inuu israaco si fiican isu raaco diinta islaamkana uu isku raaco culummaduna ay maanta ra'yigeeda si qayxan ay u soo bandhigto waana la faafi doonaa waana la cadday doonaa shirka qodobadiisa ka hor dhici maayo waa maslaxadda koowaad oo waddanku uu leeyahay in la baabi'iyo xagjirnimada iyo khawaarijnimada iyo wixii waddanka aan maslaxad u ahayn in si wada jir ah dowlad xukuuma iyo shacbi culumayo caami loo midoobo ayayba ka mid tahayba barnaamijka waxa loo qabtay shir uu madaxweyne ugu yeeray oo culummada ah ayaan u imaanay halkaa inaan ku qabanno xaqa inaan isku sheegno waxa laysku has waa diin marka diinta culummadii inay bayaaniyaan oo caddeeyaan si ummaddan ummad wasata wey diinteena wasat ah marka shirkaas waxay ka soo baxaan arkaynaa laakiin annaga ilaahay subxana wa tacaala inaan dowladdan u nasaxayno dadka kalena u nasaxayno saasaan u imaanay culmada eh, eh, waa warasat alambiyaa waaye warka albalaaq inay wax gaarsiiyaan dadka inay u sharxaan diinta xaqa say tahay keliya intaasoo muhiim ah waana ku rajo weynnaha ilahi subxana tacala inuu soomaaliya uu baraara ka dhigo oo diinta xaqaha loo soo laabto maxaa yeelay qofka markay diinta fitnada ka gasho waa mushkila waa nabiga calayhi salatu wasalaam waxyaa ku ducaysan jira waxaa ka mid ah allahuma walaa tajcal musiibatana fii diinina ilahay musiibay diinta ninka kale oo dhuma oo jidka ka leexda raja laga leeyahy kaas inuu soo laabto laakiin ninkay diinta ka gasho qofka diin uu arko marka in lakala saaro diinta iyo iyo dadka in lakala saaro qofka qofa muslimka qofaa gadhici karo dadkan hadda dhallinyaradan diinta iiga maaha manaa iiga haddii laga hor yimaad macnaheeda maaha diin laga hor yimid maaha marka qofka sheekh waa laga radi karaa kullu qof kasta waa la radi karaa haddii imaam malik ilaa saaxib hada alqabr nabigi soo sheegay alayh الsalatu wasalaam hadalkiisa iyo qaal allahi qaal rasul la diidi karin laakiin fahamka waa la isku khilaafi karaa marka eh, fahamka la khilaafi in la dhaho diinta la nacay iyo diinta la saaray in lees gaalaysiy taas inaan caddayna keliya insha allah waxaan ka imid jigjiga dowladyaanka soomaalida caasimaddiisa waxaana ku wajahnaa shirkan oo la yeedhay oy xukuumadda qabatay shirku waa shir loo isugu yeedhay culimaa soomaaliyeed meel walbo ay dunida ka joogaan adduunweynaha dhan waa laga martiqaaday marka shirkaas ayaanu u imaadnay maanta oo isniinana wuu furmay marka sidaas baan usoo yaan u imaadnay shirka culimmadu waxaa laisugu yeedhay oo dowladda soomaaliyeed isugu yeedhay in ay culimmadu shiraan oy ka wada hadlaan umuur diineed in la dhiso golo qaran oo culimmo soomaaliyeed ka kooban yihiin oo culimmaa u diina oo hay-ad culimaa in la dhiso ajandahaas ayaa la isugu yeedhay culimmaduna ay iska waraysato umuuraha diinta islaamka maadaamoo zaman aakhir la joogo oo ay waxyaalo badan soo kordheen fikirro gurracan oo diinta xaggeeda si khaldan loo adeegsadana uu yimid bal in culimmada ay iswaraystaan sidoo kale maanta shirka waxaa loogu beegay saddex iyo labaatanka bishan waa xilligii culimo soomaaliyeed sidan oo kale muqdisho lagu laayey xilligii kacaankii dowladdii maxamed siyaad barre maanta oo kale ayuu ku beegnaa munaasabadaas ayaa loogu beegay maadaama maalin culimo la laayay ay ahayd maalin culimo haddana la shiriyey oo umuurteeda diineed laga wada hadlahayo arrinkaasaa laisugu yeedhay kolley khilaafka diineed mid lagu soo afjari kara ma aha shirkan hadda maanta socdo culimmadu way ku kala aragti duwan tahay diinta masaa'il ka mid ah way ku kala arduwan tahay balse wuxuu noqon karaa shirkani gogolxaad shirar kale oo soo socdo bal in diinta si dhaba la iskaga waraysto oo waxyaabihii khaldan ee si khaldan loo adeegsaday ee diinta ku saabsan la iska saxo wixii munaadaro sharci ah oo cilmiyaysan qofkii ay ku qalloocatay oo shuhubo la qalloocatay in laga saxo oo ciddii kale ee saxani ay saxdo annaga maanta meeshan waxaan ku joognaa haweenka culummada ah ee soomaaliyeed doorkooda haweenku waxay ka mid yihiin culummada dalka maxaa la yidhaahdaa mas-uuliyaadka culummada saaran ayaa dhankooda ka saaran culummada soomaaliyeedna mas-uuliyaad ayaa waxaa ka saaran dhammaan islaaxinta iyo hagaajinta dhibaatooyinka dalka ka jira in dib loo hagaajiyo ha ahaato dhan fikir ha ahaato dhan maxaa layidhaha amni ha noqoto dhan dhaqaale dhan walba oo la rabo in la islaaxiyo culummadu dowrka weyn oo hormuudka ah ayaga ayaa iskale mas uuliyaddaasna waa mid lagula xisaabtamaayo oo bulshada ay culummada u yihiin oo ilaahay culummada uga dhigay ayaa la rabaa in ay kaalintooda ka qaataan haweenka culummada ahna waxay ka mid yihiin culummada kaalintaas u taallo oo la rabo inay dhankooda ka qaataan waa hagaag waa qaar ka mid ah culamada inka soomaalida ka qaybgelaya shirka maanta ka furmay magaalada muqdisho oo la wadaagay warbaahinta ajandayaasha shirkan iyo waxyaabaha looga hadlayo weli waxaad dhegeysanaysaan saaxiibyaal barnaamijka kulanka keenan qeybihiisa hore ayaan maraynaa maxkamadda ciidamada qalabka sida ee soomaaliyana maanta waxay u fadhiisatay dhegeysiga xukunka eh, askari ka tirsan ciidamada booliska soomaaliya oo dabeeqadii bishii naga dhamaatay decembar isgoyska sancee magaalada muqdisho rasaasuu furay uu ku geeriyooday wiil bajaajleh ama wada bajaaj leh sidoo kale haweeney rakaab mootada saarneyd ay ku dhaawacantay maxkamadda ayaa ugu dambeyntii askarigaasi ku xukuntay dil toogasha ah iyo inuu bixiyo magta haweeneyda mootada saarneed ee dhaawacantay isaguose wuxuu ku dooday in qoriga u riday oo nooca soomaalida dhishikaha u taqaana ah uu ciladaysnaa sidaa darteedna rasaasta ay ka fakatay laakiin askartii qaar kamid a ah la saarna gaariga ayaa arrintaasi ku beeninaya balan dhegeysanaya sida maxkamadda u dhacday iyadoo ugu dambeyntiina guddoomiyaha maxkamadda ciidamada uu arrintaasi ku dhawaaqay sidii anigoo ah iskoyska sancay markii aan marayno gaariga godow ku riday darawalkii waday oo taleexigaanka saldhigga kaaraanaa waday god ayuu ku riday bareegow qabtay qoragona keligiisuu israacay leebkana waa seexday maalin wax oo aan bareer aan u geysto aan u dan lahay oo ninkaas dadkana ka maqon umana dan lahayn qorga keligiis madhena ninkii hayaa ridamo qorgi toosuu dhacay cabdibilaahi tooski korna taameen hoosuu aa qorgi hoosuu dhacay qorgana teeda xalnibkiisaa ma fadhin oo wuu xalnibnaa xatin ma laha adiga ugu yaraan waxaan dhihi karaa labaatan baalood ayaa qorigii oo gaandhiriga ka ahaa ugu yaraan xabado labaatan iyo shan baal oo taa ka baxeen laakiin waxaa ka horeeyey laftirkiisa ummadta qurigu ku taagayo oo marba dhinaco u jeediyahay eh, haddii aan ka hadla arrinta qoriga qorigaas markii aanu baaris aan ugu baxnay qorigaas wuxuu ahaa qori cusub mana uu ahayn qori lagu shaqeeyuunu ahaa mana uu lahayn wax cilad ah haba yaraatee wax cilad uu qorigaas lahaa ma jirin qoriga markii saldhigga laga dhaqaaqayna waxaa raaciyey eedeysanaha ayaa raaciyey rasaasta qorigaas waan haynaa sawiraa ka haynaa wax uu qabo oo cilad ah ma jirto markhaatiyaalna waan haynaa taliyihii qorigaas mas-uulka ka ahaa xataa waan haynaa eedaysanaha oo xabado dhashiika ah ku dhuftay sidaasna uu ku dhintay marxuumka sidoo kalena ay ku dhaawacantay dhibanad xakiimo oo labadii murqo ee gacmaha ahaa ee weyse mudan guddoomiye garsooreyaal maxkamadda sharafka leh maadaama qoriga uusan halaysnayn maadaama uu ciidanka buliiska ka tirsan yahay oo la rabay inuu dadkii badbaadiyo maadaama xirfadle uu yahay oo qoriga dhashiikaha u yaqaano waa ogtihiin qoriga dhashiikaha sida qoryaha camaluu la mid yahay wuxuu leeyahay meel laga cabbeeyo wuxuu leeyahay ammaan riishaduu leeyahay waa iga fakatay cid ka yeelaysa ma leh si bareeroo cadow u dilay sidaa darteed waxaan maxkamadda si sharaf leh uga codsanayaa sida uu muwaadinkaas xabadda ugu dilay isagana in xabad loogu dilo la qisaaso wadatashiga garsoorayaasha kadib markay aragtay qiraalka eedaysane mahad uu ku sheegay in xabadihii uu riday ay sababeen dhimashada marxuum cabdiraxmaan sheekh maxamuud iyo dhaawaca dhibanaad xakiimo maxamed kaahiye markay maxkamaddu dhegaysatay maragga oo sheegay in eedaysanaha xabadihiisu ay u geeriyoodeen uu u geeriyooday marxuumka dhaawacna uu ka gaaray dhibanaad xakiimo maxkamadda waxaa u caddaatay in eedaysane mahad muuse macow uu galay dembiga lagu soo eedeeyey waxayna maxkamadda ku xukuntay kow inuu bixiyo magta dhaawaca soo gaaray dhibanaad xakiimo maxamed kaahiye labo dil toogasho ah maxkamadda ayaana dib ka soo saarayso xukunjideeyaha iyo habraacidiisa codkaas ugu dambeyna waa guddoomiyaha maxkamadda ciidamada qalabka sidaha oo korneyl xasan nurshuute waxa uu ugu dambeynta ku dhawaaqayay go-aanka maxkamadda ciidamada ee ku aadan askari ka tirsan ciidamada booliska oo dabeeqadii bishii naga dhamaatay ee december rasaas oo furay ku geeriyooday wada mooto bajaaj haweenay la socota mootadan ay dhaawacantay isgoyska sanca ee magaalada muqdisho waa hagaag maalmihii lasoo dhaafay dadka isticmaala baraha bulshada waxaa laga yaabaa inaad aada u aragteen dad badan oo dib u hadalhaya sheekada ku saabsan sheekamaaseedka kaftanka ah ee wardaxaashi oo dad badan ay u isticmaaleen haddaba saameynta yeelatay warbixintan kooban waxaa nooga diyaariyey horyahana deeqa maxamuud maxamed taariikhda soo jireenka ah ee soomaalida waayadii hore marka la joogo xilliyada kaftanka waxaa ugu xooganaa midka suugaanta kaasi oo la isku dhaafsan jiray habab maad ah ama kaftana iyo xilliyada colaadaha waxaase ugu xiisaha badan suugaan kaftaneedka oo mararka qaar ay ka qayb qaadan jireen suugaanyahano tiro badan ereyga wardaxaanshi waa hal halkudhig cusub oo toddobaadkii lasoo dhaafay si aad ah u qabsaday baraha bulshada waana kan ugu badan ee dhagahaaga kusoo dhacaya ama indhahaagu ay qabanayaan markaad isticmaalayso baraha bulshada adeegsiga ereygan uu soo bilowday laba toddobaad ka hor markii ay aliftay abwaanada da'da yar ee kaaba axmed ciidiid taasi oo miraha dibnaheeda ka soo baxayay ay ku cabirtay in sabankaanu aanay jirin nin wanaagsan oo laysku hallayn karo taasi oo beddelkeeda ninkii wanaagsanaa ay gabari haysato waxaana erayada baraha bulshada sida aadka u qabsaday ka mid ah wakhtigan hadda la joogo nin wanaagsan la waaye waxa aan weerar ku qaadi ama aan la wadaagi wardaxaansha ninkeeda intaasi kadib waxaa erayadaasi si weyn uga falceliyey dhalinyaro badan oo isugu jira wiilal iyo gabdho kuwaasi oo suugaan ahaan u tibaaxaya cidda ay yihiin wardaxaansho iyo ninkeeda wanaagsan ee aan la magacaabin weydiinta ugu badan ee aan loo helin wax jawaab ah waxa ay tahay waa tuma wardaxaanshi ma jirtaa mise ma jirto waa tan abwaanad kaaba axmed ceediid oo sharxaysa cidda ay tahay wardaxaanshi dad badan waxay moodaan wardaxaanshi magac eh, yacni qof yacni jira laakiin gabadh kasta oo nin wanaagsan haysataa oo waxaan ku uriyey qiimo badan oo aftahanaa oo eh, daanyeer ma odhanayo deeqsi ah waxaan leeyahay waxaan leeyahay gabadhay warda xaashiye ninkaa waa lagaala wareegayaaye saas ula socosh kaftan suugaaneedkan ayaa waxa uu noqday mid ay aada u isticmaalaan dhallinyarada gaar ahaan kuwa isticmaala baraha bulshada waxa uuna noqday mid soo celiyey saameyntii ay lahaan jirtay suugaanta soomaalidu taasi oo soo jireynka ahayd oo ay u isticmaali jireen habab maad ama kaftan ah aada mahadsan tahay wariyana deeqa maxamed maxamed ayay ahayd oo warbixintaas kooban nooga diyaarisay hadalhaynta toddobaadii lasoo dhaafay ee baraha bulshada cadweysta gaar ahaana barta tictoga ee sheekada ku saabsan wardaxaashi kulanka keenin ee dhegeysanaysaan waxaad dhegeysanaysaan weli saaxiibayaal barnaamijka kulanka n dalka bakistan waxaa soo gaadhay baa leeyahay ama si weyn u saameysay koronto la-aan baahsan iyadoo maanta la sheegay in inta badan ay burburtay ama ay cilada ku timid shabakada korontada bixisa ee qaranku leeyahay sidaas waxaa laga soo xogtay wasaaradda tamarta ee dalkaasi bakistan korontadu waxa ay ka maqan tahay meelo badan dhammaan magaalooyinka waaweyn ee dalkaasi waxaana ku jira baa magaalooyinka ugu waaweyn dalkan ay kamid yihiin karaaji islaamabad lahoor iyo sidoo kale bishaawar wasiirka wasaaradda korontada ee dalkaasi bakistan quruum dazagir ninka layihahdo ayaa waxa uu u sheegay in cilada shabakadana ka timid ay tahay in ay noqotay weliba mid soo nonoqotay islamarkaana ciladaasi inta badan laga dareemay qeybaha koonfureed ee dalkaasi waxa uu ku adkaystay wargasiirku inay tahay in tan aysan ahayn buu yidhi dhibaato weyn oo dhinaca korontada ah laakiin haddana ay xalin doonaan dalka bakistan inta badan waxa uu la kulmaa koronto la taasoo lagu eh, ama loo aaneeyo in mararka qaar maalgelin la-aan ay ka jirto kaabayaasha dhaqaalaha ee korontada bayaan ay soo saartay wasaaradda tamarta ee dalkaasi ayaa lagu sheegay in saacaddu markay ahayd toddobadii iyo qadar soddon daqiiqaha xilliga gudaha dalkaasi in cilada ay ku timid shirkadda ugu weyn ama shabakada ugu weyn ee korontada bixisa taas oo cilad markii ay timid ay keentay in dabku uu shaqeyn waayo shaqo deg dega ah oo dayactira ah ayaana laga bilaabay howlka halkan ayaa lagu yiri warka wasaaradda ka soo baxay qaar ka mid ah shirkadaha ama qeybo ka mid ah xarumaha ugu waaweyn ee dalkaasi ee korontada bixiya ayaa horey waxaa meelo ka mid ah la sheegay in dab ay u heleen ama ay sii bixiyeen korontooyin kumeel gaar ah waa dab kumeel gaar ah waxaana si buuxda looga soo celin doonaa baa layidhahay korontadaasi labaiyo toban saacadood kadib sida uu sheegay wasiirka wasaaraddan waxaa wasiirku uu sheegay in qeybo ka mid a ah dalkaasi korontada la damiyay si ku talagala xilli habeen ah maadaama uu yelay baahida tamarta xilligaasi ay ahayd mid aad u yar waxaana uu sheegay in inta cilada la bixinayay dad badan ay noqdeen kuwo koronto la-aana dadkuna waxaa la sheegay meelaha qaar inay isticmaalayeen matooro yaryar oo guryaha ay sii dhigteen xilliga jiilaalka baahida korontadu waxay hoos u dhigtaa ama hoos ay u dhacdaa waddankan oo dhan sidaa awgeed cabir dhaqaale ahaana waxaan si kumeel gaara ah u xirnay habdhiska korontada ee habeenkii ayuu wasiirku yidhi saaka markii korontada la sheegdana waxaa la ogaaday in qaybo mid ah cilada ay ku jirto taasoo keentay in dalkaasi dhinaciisa koofureed meelo badan oo ay ku dhacday koronto la-aan qaybaha korontadu ay ka maqnayd ee lae shaqeyn waayay waxaa ka mid a ah xarumaha warbaahinta ee dalkaasi waxay ka dhigan tahay in guud ahaan dalkaasi nalalka xataa ay ku shaqeeyaan taraafikadu ay go-naayeen waxaana la sheegay in wadooyinka la istaajiyey ciidamada si ay baabuurta u kala hagaan sida ay u socota baa laleeyahay hadda dowladdu waxay ka fikeraysaa in la bilaabo mashruuc lagu taakulaynayo qeybta korontada ee dalkaasi qaar badan oo dadka reer bakistaana ayaa sheegay inay wax badan hadda ay ka qaban doonaan ama ay dhibaato badan ay ku qabaan nidaamka korontada ee baxbaxa meheradaha warshadaha waaweyn iyo guryahuba waxay inta badan leeyihiin matooro dabdhalayaal u gaara oo markan oo kale ay si ku meel gaar gaara ah u shitaan saraakiisha cisbitaalada gaar ahaan isbitaalka layihahdo lady raydin hospital ee magaalada bishaawar oo gobolka kheybar bantuuqwa ah xarun ah ayaa warbaahinta u sheegay inay aada u yartahay ama u yaraatay shaqadii ka socotay isbitaalka sababtoo ah matoorada loo isticmaalaya korontada isbitaalka ayaa ahaa kuwa awooddooda aysan markiiba dhammaystiri karin inkastoo qaribo kale mid ah isbitaalka dab la siiyey horaantii bishan dowladda ayaa amartay in dhammaan suuqyada in la xiro wixii ka dambeeya habeenkii toban saac habeenkii afar saac iyo bar iyo in sidoo kale maqaayadaha la xiro wixii ka dambeeya shan saac oo habeenimo iyadoo la raacayo qorshe cusub oo lagu badbaadinayo ama lagu beeqaaminayo tamarta golaha wasiirada ayaa sheegay in tan la filayay inay dalka ka badbaadiso ku dhowaad lix iyo labaatan bilyan oo rubi ama lacagta bakistaana ah oo u dhiganta laba boqol iyo toddobaatan milyan oo doolar waxyaabaha dowladda dhexe ayaa looga baahan yahay in boqolkiiba soddon ay dhimaan isticmaalka korontada oo waaxyaha dowladda ee dalka bakistan waxa soo saartaa inta badan awoodeeda iyadoo adeegsanaysa shidaalka sida eh, ee dibadda loo dhoofiyo iyadoo qiimaha tamartaiyadoo qiimaha tamarta dunida ay kor u kacday sanadkii u dambeeyey culeysyada dheeraadka ah ee dagaalka ukrein dartiis ayaa haddana dowladdan waxa ay sheegtay inay u baahan tahay inay bixiso qarashka korontada si loo dejiyo qorsho dhammaystiran qalalaasaha shidaalka ayaa ku qasbaya baa leeyahay xarumaha ganacsi ee bakistan in meelaha qaar xilla hore la xiro koronto la-aan darteeda wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka ruushka sergey lafrof ayaa sheegay in xukuumaddiisa aysan dooneynin in wax fadeexo ah oo ku saabsan booli dholato sida wadajirka ah ee ciidamada badda ruushka iyo kuwa shiinaha iyo sidoo kale kuwa koonfurta afrika in ah, laga dareemo maadaama la qorsheeyay bisha soo socota waxa uu ka jawaabayay dhaleeceen la xiriirta dhoolatuskaas kadib shar jaraacid oo ku qabtay intii lagu guda jiray baadhira booqasho uu ku tagay dalka koonfur afrika oo ka mid ah wadamada xulafada ugu muhiimsan ee dalkiisa ay qaaradan uu ku leeyahay sergey lafrof waxa uu sheegay in ruushku uu bixiyey dhammaan macluumaadka lagama maarmaanka ah ee qorshayaasha dholatuska military waxa uu maanta la kulmay oo kula kulmay magaalada britoria dhigiisa waddanka koonfur africa naledi banador waxaana saraakiisha dowladda koonfur africa ay sheegeen in booqashadan ahayd mid caadi ah hase ahaatay arkeen inay dareensan yihiin in xisbiyada mucaaradka dalkaasi ee ukrein ku xiran ay cambaareynayaan xukuumadda madaxweyne sahal ramaphosa ayaa u aragtay koonfur afrika inay dhexdhexaad ka tahay dagaalka ukrein waxaana ay muujisay inay aada uga gaabinayso ama arrintaani ay ka tahay mid dhexdhexaad ah wasiir bandar waxa uu marar badan ku adkaystay in koonfur afrika aan loo jeedi doonin inay dhinac la safato waxaanuu ku dhaleeceeyay reer galbeedka inay si xushmad leh oo cambaarayaan ruushka iyagoo iska indhatiraya buu yidhi falalka kale ee gardarada ah sida qabsashada israa'il ee dhulka falastiin xitaa iyada oo koonfur afrika ay ku dhawaaqday dhexdhexaadnimo ku saabsan colaadda ukrain oo ay ka aamustay inay codeyso ka codeysa qaramada midoobay ayaa haddana waxay sii waday xiriirka dhow ay la leedahay ruushka oo taariikh ahaan saaxiib la ah baa la leeyahay waxaana ruushku uu saaxiib la ahaa xisbiga la yiraahdo a n c ee africa haddaee koonfur africa hadda xukuma labada dal ayaa sidoo kale kala ahaabaa leeyahay saaxiibo ganacsi muddo sanado ah waxaana ruushku uu badeecado badan u dhoofiyey wadankaasi rwadanka koonfur africa uu gaaray ama ay gaartay baa laleeyahay lacag ka badan shan boqol iyo sideetan iyo toddoba milyan oo doolar sanadkii labada kun iyo labaatankii milatariga koonfur africa ayaa lagu wadaa in waxaa ka dambeeya toddobaiyo tobanka ilaa toddobaiyo labaatanka bisha februaayo inay ka qayb qaataan dhoolatus milatary oo iska kaashanayaan kuwa ruushka ee shiinaha waxaana tillaabadani ay u badan tahay inay sii xumeyso xiriirka kala dhexeeya washington dalkan iyo dalalka kale ee xataa reer yuruba wararka ruushka intaana ka dhamaana ruushka ayaa sidoo kale hoos u dhigay xiriirka dhinaca diblomaasiyadda ay ula leeyahay dalka yare estonia layidhaahdo waxaana uu amray in safiirkooda uu ka baxo si deg deg ah sababo la xiriira arrintan waa ruushka oo aad loogu cambaareeyay dowladda estonia u cambaareysay tilaabadan ay qaaday xukuumadda moscow ayaa noqonaysa markii ugu horreysay oo dalkeeda ay ka ceeriso safiir dal midooda yurub ah tan iyo markii bilowday duulaanka ukrain ay ku qaadeen februaayo sanadka la soo dhaafay dhinaca ruushka wuxuu go-aansaday inuu hoos u dhigo wakiilka dhinaca diblomaasiyadda ah ee labada wadan si loo daweeyo ama u arko in si kumeel gaar ah loo joojiyay shaqada ayaa lagu yiri war kooban oo kasoo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka estonia safiirka jamhuuriyadda estonia waa inuu ka baxaa federaalka ruushka ayaa qoraalka wasaaradda arrimaha dibadda ruushka soo baxay lagu yiri tilaabadan ayaa waxaa raacay waxaa ka dambeysay baa laleeyahay kadib go-aan estonia ahayd in si weyn loo dhimo xeerarka shaqaalaha safaaradda ruushka ee ka shaqeeya magaalada tayliin layihaahdo oo estonia caasimad u ah qoraal uu soo saaray ama kasoo baxay dowladda estonia janaayo bishan bilowgeedii wasiirka arrimaha dibadda estonia oo urmas renozolo layihahdo wuxuu ku qeexay qorshayaasha lagu yareynayo xiriirka ruushka ugu yaraan meesha ugu hooseysa hadda waxaan xadidaynaa tirada diblomaasiyiinta ruushka ee ka shaqeeya estonia si loo gaaro sinnaanta tillaabadan maanta waxay la xiriirtaa heerka hoose ee xiriirkeenna guud ahaan ayuu yidhi wasiirka isagoo tixraacaya xiriirka ay waxyeelada kasoo gaartay duulaankii moscow safiirka estonia mark slader ayaa lagu wargeliyay go-aankan ruushka soo baxay kadib markii looga yeeray wasaaradda arrimaha dibadda ee magaalada moscow xarunteeda ay tahay wasaaradduna waxay tiri qoraalkeeda iyadoo ku eedanaysa estonia inay si aada ula kac ah u berberisay xiriirka dhinaca diblomaasiyadda ee kala dhexeeyey ruushka ayaa estonia ku lalaceeyey in ay qeyb ka yihiin nidaamka ruusafobiya layihaahdo ee cadaawista ee beelista cadaawadda ruushka uu leeyahay ee darajada dhinaca siyaasadda ee gobolka qoraalka ayaa sidaas lagu yiri iyadoo ka hadlaysay safiirka shaqada laga eriyey hoos dhigista xiriirka afeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee ruushka maariya sarakhofa ayaa sheegtay in dowladda estonia ay hadda heshay wixii ay u qalantay sida ay tiri estonia ayaa xulufo adag waxa ay la leedahay dalka ukraine waxaana dhowr mar ay ku baaqday ama ku baaqday dalalka reer galbeedka inay taangiyo u diraan dalkaasi ukraine si ay uga hortagaan weerarka moscow bishii oktoobarna baarlamaanka estonia waxa waxaa ansixiyey qaraar uu ku sheegayo in ruushku uu yahay maamul argagixiso dalkan baltiga ku yaala ayaa mar ka mid ahaan jiray midowda sofiyeetka ee ruushku xukumayey waxaanu xiriir adagla lahaa ruushka muddo sanada ah ruushka ayaa amar ku bixiyey in la xiro qunsuliyadda teelin ee bishii abril ee sanadka soo dhaafay iyagoo sheegay inay aada uga walaacsan yihiin xiriirka hadda ay la leeyihiin dalkan estonia la yiraahdo qodobo kale ayaa saaxiib ee soo socda barnaamijkaa dhegeysanaysaana waa kulanka kende fm website iyo live stream maasha allah saddex geesoodka warbaahineed ee knn kulmiye news network ragga dumar miyaa galay hortayaad la shawrtaan ayadkala shushubataan makuushii ka dhaamin sheekhaag waa kuma shirka dumar miyaa galay hortayaad la shawrtaan ayadkala shushubataan makuushii ka dhaamin sheekhaag waa kuma shidaankaagu kululaa shidadaadu badana shidaankaagu kululaa shidadaadu badana talaadan shakaalaba shanshada maxaad goysaa shayddaankaagu kulula shiddadaadu badanaa shayddaankaagu kulula

sharadkaynu dhigannaba horta maxaad u sheegtaa sharadkaynu dhigannaba horta maxaad u sheegtaa maxaad maxaad u sheegtaa

kushaah mareershexdandegayba madi garan wayna kaa shiishaysaa shexdandegayba madi garan wayna kaa shiishaysa wayna kaa shiishaysaa shaxdandegayba madi garan wayna kaashiishaysa shaxdandegayba madi garan wayna kaashiishaysa wayna kaashiishaysa ka shiishe shafka kumaca ka garida sharad wuxuu ku qaada inuu buuda shaaxilan dhaqsa ugu shareera libaxuba ka shafka kumaca ka garida sharad wuxuu ku qaadaa inuu buuda shaaxilan dhaqsa ugu shareera anna waxaan shintiriyoon sharafkagu hagoogaba anna waxaan shintiriyoon sharafkagu hagoogaba sawdigan shuwaalkiyo shantay farad haagudan anna waxaan shintiri shintiriyoon sharafkugu hagoogaba anna waxaan shintiriyoon sharafkugu hagoogaba sawdigan shuwaalkiyo shantii baradka gudanharadkaynu dhiganaba horta maxaad u sheegtaa sharadkaynu dhiganaba horta maxaad u sheegtaa maxaad maxaad u sheegtaa

shaxdan macaan fanaaniinta cumar xasan rooraaye iyo waxarida ismaaciil duniya ayaa ku luuqeynaya heestan oo halka dhiggeeda la yidhaahdo sharad qayb inooga taha barnaamijkana kulanka ka yeelan heesa kale ee noo soo socda saaxiibayaal oo aad maqli doontaan markan waxaad ku soo dhawaataan xubinteenii maantaoo kale maxaa dunida ka dhacay waxaa la diyaaray waryaheena lul maxamuud aadan mahadsanid burhaan waa maalin isniin ah taariikhduna waa labaatan iyo saddexda bisha koowaad ee janwari sanadka labada kun saddex iyo labaatanka waa maalinta labaatan iyo saddexaad ee sanadka waxaana ka harsan sanadkan saddex boqol afartan iyo laba cisho haddii dhacdooyinka maanta oo kale dunida ka dhacayna waxaa ka mid a ah maanta oo kale sanadkii labada kun iyo toddobadii dowladda yemen ayaa markii ugu horeysay safaarad ka furatay magaalada muqdisho dowladda yemen ayaa waxay noqotay dowladii ugu horeysay oo xafiis safaaradeed ka furata magaalada muqdisho kadib muddo lix iyo toban sano ah uu dalka soomaaliya ku jiray xaalado fowdo ah oo aysan safiiro soo caga dhigan karin maanta oo kale sanadkii labada kun iyo sideedii lixdan iyo sagaal xildhibaan oo ka tirsanaa golaha deegaanka gobolka banaadir ayaa lagu dhaariyey magaalada muqdisho maantaoo kale sanadka markuu ahaa labada kun iyo sagaalkii dowladda uganda ayaa midooda afrika waxa ay weydiisatay lacag magdhow ah oo gaaraysa toban iyo afar milyan oo doolar oo ay u qaadanayso hubkii ay ku isticmaashay howlgalka ay ciidamadeedu u joogaan soomaaliya iyo khasaaraha kala duwan oo soo gaaray ciidamadeeda intii ay ku sugnaayeen soomaaliya maantaoo kale sanadkii kun shan boqol konton iyo lixdii dhulgariir ka dhacay dalka shiinaha ayaa waxaa ku geeriyooday in ka badan sideed boqol oo kun oo qof maanta oo kale sanadkii kun sagaal boqol iyo sideedii dalalka mareykanka iyo britain ayaa dalbaday in lasoo gabagabeeyo xasuuqii ka socday dalka jamhuuriyadda dimuqraadiga ah ee congo maanta oo kale sanadkii kun sagaal boqol afartan iyo saddexdii ciidamadii xilligaasi ee ingiriiska ayaa kuwii jarmalka waxay ka qabsadeen caasimada dalka liibiya ee triboli maanta oo kale sanadkii kun sagaal boqol iyo kontonkii yuhuudda ayaa ku dhawaaqday in magaalada qudus ee dhulka falastiin ay caasimad u tahay maanta oo kale sanadka markuu ahaa kun sagaal boqol toddobaatan saddexdii diyaarad rakaab ah oo laga lahaa dalka jordan ayaa ku burburtay dalka nigeria waxaana ku geeriyooday boqol toddobaatan lix qof oo muslimiin xujay ahayd ugu dambeyntiina maantaoo kale sanadka markuu ahaa labada kun shan tobankii waxaa geeriyooday boqorkii xilligaasi ee dalka sacuudiga oo lagu magacaabi jiray boqor cabdalla bin cabdicasiis guud ahaana waa igeyntaa xubintii maanta oo kale markaana aan dib idinkugu celiya burhaan diini iyo qeybaha ka harsan barnaamijka kulanka k n n way mahadsantahay wareena luul dable hubeysan oo ku sugnaa dalka iyo liirada yarka ah ayaa gurigiisa ku dilay siyaasi mucaarad ahaa oo caanka ahaa dalkaasi qaranka wuxuu sidoo kale ahaa qaran u dooda xuquuqul insaanka waxaana la dila baa laleeyahay kadib markii boqorka rasmiga ah ee dalkaasi uu horyimid dhaqaaqayaasha kasoo horjeeda xukunkiisa tulani maseko ayaa la oran jiray ninkaas la dilay waxaana la tugtay baa laleeyahay waxaana tugtay kooxaan la garanayn oo weerar ku qaaday guriga uu ka degan yahay magaalada loo yidhaahdo lohleko oo qiyaastay konton kilomitr u jirta caasimadda dalkan yar ee imaamba layidhaahdo sida uu a f b u sheegay afyeen u hadlay mucaaradka dalkaasi oo sakala dayamini magaciisa la yiraahdo madaxweynaha dalka zambiyana ninka layirahdo hakinda hashalema ayaa waxa uu ugu baaqay muwaadiniinta dalkiisa inay joojiyaan inay hubiyaan taleefanada xaasaskooda waliba ragga ama nalmaanayaasha waxaana uu sheegay arrintan ay qayb ka tahay buu yidhi in la doonayo in lasoo saaro sharci lagu xakameynayo xeerka fureenka dalkaasi diiwaanka ayaan ama diiwaanada qaar ayaa waxay muujinayaan baa laleeyahay in dalkan laga diiwaangeliyay in ka badan labaiyo labaatan kun oo kiis oo furiin ah sanadkii lasoo dhaafay oo kaliya tirikobkana waxa uu madaxweynuhu ku tilmaamay inuu yahay mid nasiib darro ah la-aanta xuquuqda lamaanaha ee xadgudubka jinsiga ku salaysan aflagaadada iyo naxariis darrada ayaa kamida ah baa laleeyahay sababaha ugu waaweyn ee dadka laga soo xigtay inay fureen u dalbanayeen waxaa u guursanaa buu jacayl uma guursano buu inaan isku hubino taleefanadeenna ama inaan tagna buu meelaha qaar ee dadka alamaanayaashana ku tuhmayno wuxuu yidhi waxaa la sheegay buu yidhi in mararka qaar xorriyadda ay la micno tahay mas-uuliyadda xadidaysa xorriyadda qofka maaha buu inaan faragelina buu yidhi dadka kale oo aan dulqaad sameyna buu yidhi tirakoob la sameeyey ama dalka laga sameeyey labayo tobankii bilooda lasoo dhaafay waxaa lagu sheegay in guurka dalkaasi mararka qaar meel ugu dalkan waxaa laga diiwaangelaa meelo diiwaangela inuu yahay ama inuu ka dhacay guurkii ugu waqtiga gaabnaa dalkaasi meelaha qaar dad balmaanayaala ayaa isqababa leeyahay soddon maalmood oo kaliya ee guurkii ugu gaabnaa guurkii ugu waqtiga dheeraa dalkanna wuxuu noqdaba leeyahay shan iyo lixdan sano sababaha guurka furiinka soo dejinaysa wadankan waxaa lagu tilmaamay inay qeyb ka tahay dadka lamaanayaasha ah ama isqaba oo taleefanada iska baara markay guryaha yimaadaan markaan waxaad ku soo dhawaataan saaxiibyaal xubinteenni kalamaan koonkan aadmiga jooga qof kastaa kurbadiisiyo kaskiisuu hadlayaaho dadku waa kalamaan haddii aad kululaato hala boodin ka shee kaalintaada ka qaado dadku waa kalamaane wixii kula wanaagsan qaar baa kohanayee ha kasoomin dhegayste dadku waa kalamaane intaasi waa kaftan waane markanna ku soo dhowaada xubintii kalamaan mooshin mooshin mooshin mooshin lacag lacag lacag war codkaan maqlayaa macajaladihii horaa mase waa mid cusub oo hadda dhacay bannaanbax bannaanbax bannaanbax war wiilishabaadi jeebka faaruga ajarada la bedelin jiri dhagax dhagax dhagax shalaelashakiya shiidoogeelaha badyay war madeeyow dadka dhammaa shiidhaaya aryaadhaha waxba ha qaylina ee warkii hore war soo dhaaf shabaabna waxay ka codsadeen baarlamaanka soomaaliya madaxweynaha inay mooshin ka keenaan xilkana herti cad ka xanyuubiyaan oo shabaab dowladda iyo baarlamaanka ma aqoonsadeen war xabadii uu naga batay sida uu noola dhaqmana xaquul insaanku ma oggola miyay dhaheen war shabaab baarlamaanka mumatalaanay ku leeyihiin war maalin dhoweed xildhibaan golaha shacabka ka hadlay wuxuu yidhi shabaab ma wadamo dheeroo baarlamaankaay dhex fadhiyaan reer kalemaana uusan naftiin salaamanagsada oo hadda nin jooga lama xanta miyaadna leedahay warnin weyne qoryo booshe khamiis isku siita oo shabaab u hadlaya oo le madaxweynaha mooshin ha keeno markaan arkay anoo la yaabay waxaan xasuustay raggu hadalka wau meeldayaa dood haduu marine beninuu majnuun waalan yahay ama se maanlaawe murtad buu ku sheegaye maxaa mooshinkana keenay war nin qor iyo mooshin muxuu ka rabaa war waxay ku dheheen dagaalku waa joogsan laha haddii madaxweynaha mooshin laga keeno hayehe ma maanta murtaadayntiya maraysa mooshin mooshimayn ma maanta maraysa mooshin mooshimayn war xalay waxaan ku riyooday bannaanbax culus oo bu'aala ka dhacay waxayna soo qaateen boorar ay ku qoran tahay nisa dooni mayno maha salaad ha dhaco amiira ka khudbayeyna waxay sheegayeen in nabad sugiddu bilahan dambe xasuuq ku hesha dadka soomaaliyeed ayehe beriga waxaad joogtaba ma waxaad keentay shabaab bannaanbaxayaan ku riyooda war cabdullow maraan la aqoon oo shabaab ay dadka u dhuunteen maalin kasta tarabuunka ay bannaanbax ku qaban jireen war amiirre ceelbuur shacabka ugu qudbeeye waxay dhaheen shan iyo toban maamul idiin ahayn haddana waxaal noqonaya ilaahay ayaa og ee haddii nimankii kale idiin yimaadaan afgeennu waa su ammaan war waxay shacabku inay yidhaahdaan marka na dhaafa waxyeeladiinna na dhaafa hoyna dhaafa waxyeeladiinna na dhaafa loo samray dheheen war nimankii wixii loogaa falay ma hadday leeyihiin ah. siday noqon alla oge samiraan lahaano ah. siday noqon alla oge samiraan lahaano warkalamaanay war ma haysaane ah. madaxweyne xasan sheikh wuxuu maanta muqdisho ka furay shirweynaha culummada soomaaliyeedoo adduunka isaga kala timid buda waryaa madawiine xasan sheekh baydhabo janaaarooga waana weli baahirey shirki reedin heliisinta koonfur galbeed giibtiya koowad giibti siyaasadana hata bilaaw hawdaas hirowsheena ka geebgale qeybti dhagankana wal ku heli warmadaw heliiskaaga ma ahane madaxweynuu baydhabo markuu ka yimid uu shirkaan furaye wuxuu yidhi markuu la hadlay culummada soomaaliyeed culumma allaahi soomaalidu boqolkiiba boqol waa muslimiin waa sunniyiin shaaficiye ah aragti umbaa lagu kala bedelan yahay aayad iyo xadiis layskuma hayo waxa soomaali maanta ka hadlaysana adinkay gacantiinna ku jiraan oo ilaahay idiin wakiishay ummada xaqa u cadeeya waxa yaryaroo aad idinku isku khilaafsan diinna qiima ma lehee asalka diinta u noqda dulqaadna u yeesha inaad adinkoo kale aragti duwan isdhegaysataan wada doodaan wada cibaadaysataan dadkana isku wadaan war madaxweyne xasan sheekh waxaa kaluu yidhi culimaallahi waxyaabaha yaryareed isku khilaafsan tihiin iyo doodihiinnu inay u gudbaan caamada maaha dabadeedna ay ku kala qaybsamaan oo colaadi ka dhex abuuranto ilan ayagu cilmi ma lahee war khilaafkiinna caqiidaha kadhiginina miya ula jeedaa war madaxweyne xasan shiikh waxaa kalou yidhi culummo badan ayaa shabaab laayeenay masaajidda ku dileen waxyaalaha igu xanuunka badanoo markaan soo xasuusto aan ka dabqadano waxa ka mid a macallin dugsi oo sagaashan iyo laba sano jira oo asagoo labaatan jira bilaabay inuu dugsi qur-aan dhigo sagaashan iyo laba sanana ku gaaray ayaa shabaab dileenoo weliba xabad kuma delinay si naxariis darraa midi uga gooyeen shalay oo u dambaysayna markay soo galeen xarunta gobolka banaadir qaraxii koowaad markuu dhacay qof walbaa meeshau ku carari karo ku cararay hase yeeshee xarunta dhexdeeda waxaa ku soo haray wadaad waayeela oo indhoolo ah meel loogu cararoo waayo meeshau u dhaqaaq maagaba derbiyaa ka hor yimaada markay u yimaadeen dowladeenna waa dileenoo hal qofo ayunka dhexdooda yidhaahda war indhoolahanaan iska dayno waa laga waaye marka shirkan culummada uga maqan cabsi owgeed ha ogaadaan cabsidoodu waxba inaysan u soo kordhinayn aysan qofna dhaafayn war qof bila'aadana waa laysla dhaafa hadda xoolahayba dilaan aryaadhaha madaxweyne xasan sheekh waxaa kalou yidhi culummo allaay jaamacadahan iyo iskooladaanyu waa guryo iyo dabaqyo qurqurxan laakiin lama aqbali karo dugsi qur-aanku inuu naqdo buush jidka dhinciisa ku yaalla waxayna ahayd guriga ka ugu qurxoon inuu dugsi qur'aanku aanku yahay war xataa ilmuhu markay dugsi qur-aanka aadayaan subaxii wejiga looma dhaqo dhar nadiifana lama siiyo laakiin iskoolka midka aadaya waana loo qubeeyaa waana loo labisaa lacagna jaabkaa loo geliyaa war waxaa taa ka sii daran ardayga dugsi qur'aanka dhigta hayey macallinka haddii la yidhaa qayaamihii inuu ku soo dumay ula mid tahay warwar baaysaana maanta waxay ku beegan tahay saddex janawari kun maalintii la laayo culimmada soomaaliyeed madaxweyne xasan shiikhna wuxuu yidhi culimmo allaay madaxdeennii xilligaas go'aan go'aankaa qaadatay qaladay ku dhaceen shuuciyad wax la yidhaah oo ruushka laga keenay baanan qaadannay oo diinteenna iyo dhaqankeenna ka soo horjeedda waxaana jirtay dhalinyaro badan oo ruushka waxbarasho inta loo geeyey hanti wadaagga cilmiga ku dhisan la soo laabatay hase yeeshee waxaan laga fakarin soomaalidu inay yihiin dad boqolkiiba boqol muslimiina diintooda iyo dhaqankooda iyo shuuciyadna aysan isqaba karin haystee sheekh maxamed macallin oo berigaa inta la xidhay madaxweynihii dalka maxamed siyaad erge loogu tegey baa la yidhi wadaadkan dembi laguma haye madaxweyne iska cafi wuxuuna madaxweynihii ergadii ugu jawaabay wadaadkan dembi kuma hayno laakiin saddex iyo toban muqdisho ka furanay hal oryateeshinoo asagu furtayna ka taageero badiyey taasoo ula jeeday masaajidkii sheekh maxamed macallin kitaabka ka akhriyi jiray marka wuxuu yidhi wadaadku waa naga taageero badiyey annaguna waa ka xoog badannahay sidaasaannu u xidhnay ka sii daynayno war kalemaanay warka waa ku dheeraateene ah. madaxweynuhu hadalka culummada u jeediyey waxuu ku soo gebangabeeyey ah. shabaab aan iska celinno rabbina aan ka cabsanno war kalamaaney ah. sheekh cabdiraxmaan shariif oo ka mid ah culimada dibadda ka timid shirkan ka qayb gashay wuxuu yidhi culimmada waaweyn waa inay aadaan furimaha dagaalka si loo dhiirogeliyo ciidanka xoogga dalka warwar ma haysiine hawdka u dhexeeya xaradheere iyo caad dagaalkiiyaa ka socdaa la yidhi tugta dhacaysana waa la yaabay war khawariijtii miyaa lagu weeraray meesha lama rabe maxarbiga geshid war nimaan xaba karo maxaa dagaalkiisa ii geeyey horta xantu dhiig ma daadisaa aryaadaha waxa uu yidhi ah xaraaru geedka soo xiigow xayi aasoon ahayn xagta xaraaru geedka soo xiigow xayi aasoon ahayn xagta warwar ma haysaane askarigii wiilka bajaajlaha iskoyska howlwadaa ku dilay waa la soo qabtay maxkamadaana la horgeynayaabaa layidhi war kalamaane warba ma haysiine askarigii shalay xarunta gobolka banaadir tuu dhegay la yaabay oo la yidhi keligiisuu laba iskor saaray ma la dallacsiiyey war kalamaanay war ma haysaane ninkii bastoolada watoo jaran garada inta la hoos galay ay u soo geli waayeen ma la ruqseeye war kalemaanay war ma haystaane taliyaha booliska gobolka banaadir iyo taliyaha ciidanka duufaan iyagoo dagaalka ku jiraan arkaaye cilalkii ma laga qaaday war kalemaanay war ma haysiin albaabka laga galo xarunta gobolka banaadir ninaa isku qarxiyaa layidhi wuxuuna ahaa layidhi albaab yaroo dhinaca dambe ku yaalay furihiisana haddii la raadiyo xitaa in la helaa dhici kartay haddii la jabiyo xataa inuu jabi lahayaa dhici karta ee wiil dhanoo lagu soo tiiriya tacabee yeelay in la yidhahdo isku tiiri albaabkee ku qarax qiima inuusan ku fadhin ka dareemaysaa marka wiilkaas albaabka ku qarxay oo dhintay dhaawaciisi xaggee la geeyey horta khawaarijkaasu qaatilu nafsi miyuu ah mase qaatilu albaab war horaa waxaa loo yidhi man qatala baaban qad qatala nafsahu xubintii kalamaan ee dhegaysateen barnaamijkan u dambeysa heesay ku luuqaysa fanaanada codka macaan ee qadajo fooday nuur ayaan kaga tegaynaaye tani barnaamijkan la mid ah rabbaanshadii iyo xiniisa dadku igu ogaadwaxaa iiga daran kasi daran rabbaanshadii iyo xiniisa dadku iguu ogaad